bsmi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamadi waaalihi wa saxbihi ajmaciin baabu maa yajzimu ficlayni qaala annaadimu raximahu llahu tacaala hada wa in fi shardi waاljazaai tajzimu ficlayni bilamtiraa'i wa tilwuha ayun waman wamahma waxaythumaa ayda wamaa waidmaa wa ayna minhuna wa anaa wamataa faxfad jamiica aladawaati yaa fataa wazaada qowmu maa faqaaluu imaa waaynamaa kamaa talow ayaama taquulu in takhruj tusaadif rushda waaynamaa tadhab tulaaqi sacda waman yazur azurhu waman azur waman yazur azurhu biitifaaqi wahaakada tasnacu bilbawaaqi fahaadihi jawaasimu alafcaali jalowtuhaa manduumatan la'aali faxfaduu qiita sahwa maa amlaytu waqis cala almadkuuri maa algaytu inta waxaan ka gelaynaa qeybtii labaad oo min adawaati aljasmi lilficli lmudaaric adawaadka ficilka mudaaric lagu jasmiyey qeybtiisa labaad hal qeybaan ka soo baxnay oo ahaa maa yajzimu ficlan waaxidan wa huwa arbacatu xuruuf eh, haddii la faahfaahiyana waxaan iri ilaa sideed bay gaarayaan ama lix almuhim afar xaraf lam i lama i laamu lamri laa fi nahyi afartaas xaraf kulligoodna waa xuruuf kulligoodna hal ficil keligood bay jasmiyaan ee eh, waan soo marnay inta waxaan ka gelaynaa maa yajzimu ficlayni adawaat aladawaat alatii tajzimu ficlayni dabcan adawaad markaan leenahay waxaan u jeednaa sideen u kulmina maa kaana minhaa xarfan wa maa kaana minhaa isman adawaadkan hadda musanifka toban uu sheegay tobankaas wuxuu ka tegay ayaana wa hiya min adawaati aljasmi wa in kaana aljasmu biha qaliilan wuxuu ugu tegay waxaa laga yaabaa inay sababtaas tahay ayaana in wax lagu jasmiyo waa wax thaabit ah laakiin waa yar tahay wuxuu ka tegay musanifka kayfama yuu ka tegay wahiya min adawaati اljasmi calى madhab اlkuufiyiina alxariiri waa basri waay marka calaa madhab اlbasriyiina buu qaatay kayfama uu tuuray waxaa kale uu ka tegay idaa na wuu ka tegay لأن الجزم بها على من يقول أنها من إنها من أدوات الجزم هي خاصة بالشعر وفي حالة الضرورة وإذا تصبka khصاaصة فتجمل مثاal kale xataa looma hayo سدexdaas markii lagu daro سdex iyo toban ay noqonayaan كل ma qiila min أدوات الجزم التي تجزم فعلين أدوaadkaas waxay u qeybsamaan labo ma huwa xarfu bاtifaaq w ma huwa ism bاtifaaq w ma huwa mukhtalafu fiihi saddexay u qeybsamaan dheh saddexdaas waxaa weyaan in oo umul abo umul adawaati اljasmi ah inay xaraf tahay khilaaf kama joogto wixii idma iyo in kasoo haray inay asmaa yihiinna khilaaf kama joogto id maa keligeed baa isku khilaafsan yahay qolo waxay leeyihiin waxa weeyaan waa isim qolana waxay leeyihiin waa xaraf qolada isim waa dha waxay leeyihiin id keligeed markii la yiraahdo daraf ay ahayd isim ayna ahayd biitifaaq daraf haddii uu noqdo waa isim dayib markii maa lagu sii daro inay isimnimadeeda sii kobcisata mooye ka hoos mari maysa bay leeyihiin qoladan kalena waxay leeyihiin ma ahan id inay daraf tahay laiskuma diidano ma haddii lagu darana isimnimadii ay ka bixinaysa min xayu lfahmi in la fahmo waa adag tahay wa maca dalika in idma xaraf la yirahda loo badan yahay marka waa waa luqzi waay shaygii markuu yaryahay la yiri inuu isim yahay waa laisku waafaqsan yahay markii dheeraad lagu darayn uu xaraf noqday haddana uu yahay huwa alarjax waxa weyaan eh, waa wax lala yaab leh mahmaa yakun min amrin eh, eh, adawaadka sidaasay u qeybsamaan ilaa saddex iyo toban bay gaarayaan ama laba iyo toban markaan ku jirnay adawaadkii ama xuruuftii halka ficil jasminaysa yaaniri ayaga waa afar kuwa oo labada ficil jasminayana sideed iyo toban waa maya khalad waa taas sideed iyo toban haddii la isku wada dardaro iyo isku gaarayaan haddii la faahfaahiyo haddii kale waxaa weeyaan afar xaraf oo hal ficil jasmiso iyo eh, laba iyo toban oo kuwaan ama saddex iyo toban markaad isku dartid waxay isla gaarayaan todoba iyo tobankaasay isla gaarayaan calaa akthari maa qiila min adawaati اljasmi marka sidaas bay ku yihiin eh, adawaat اljasmi markaasuu musanifku wuxuu uri haadaa ifham haadaa midkan faham wa in lafdiga in ah oo fi shardi wاljazaai xaal ay ku jirto tajzimu ficlayni bay jasmisaa bilamtiraa'in shaki la-aan in oo shardiyo ah yacni in alatii tufiidu الsharda wاljazaa tajzimu ficlayni saasuu ka jeeda marka shicirka siduu raba adig kama yeeli kartid haadaa ifham haadaa midkaan faham walxaal in lafdiga in ah oo xarafka ah fi shardi waljazaa'i xaal ay tahay mid ee ku dhex jirta shardi iyo jazaa bimacnaa wa in alatii tufiidu sharda waljazaa hin tajzimu waxay jasmisaa ficlayni laba ficil bilamtiraain shaki la-aan wa tilwuhaa waxaa raaco ayun baa raacdo wa man baa raacdo wa mahmaa baa raaco waxayhumaa baa raacda aydan ku noqonay wamaa baa raacdo wa idmaa baa raaco wa ayna baa raacdo ama wa ayna lafdigaas ayna ana minhuna bay kamid tahay wa anaa baa yaa raacdo wamataa baa raacdo ee faxfad xifdi jamiica adawaati adawaadka dhammaantooda xifdi yaa fataa shaabi habow intaasoo dhan hadda toban waay in laga soo bilaabo xaraf a itifaaq idmaa oo laysku khilaafsan yahay iyo inta kasoo harto kulligeed asmaa ah intaas waxa weeyaan mid kastaba laba ficil bay jasmiyaan kan horena waxaa lagu magacaabaa ficlu shardi midka labaadna jawaabu shardi wa jazaauhu marka maanta dhib weyn kuguma aha fahmkeeda liannahu icraabtii baad eh, aad ku tadarubtay oo qofkii uu soo bartay in xarfu shardin jaazimu yajzimu ficlayn alawal ficlu shardi wathani jawaabuhu jazaau sharax waay macnihii ay faa shaqaday qabanaysay macnihii ay tahay kulli ciraabtay ku dhex jiraan laba iyo tobankaas shayga haddii uu xaraf noqdo in asiga lasii icraabo uma baahno oo hadda mathalan haddii idhaahda in taqum aqum macaka haddaan idhaahdo in xarfu shardin markin idhahda taqum ficlu shardi aqumna jawaabteedii wax kale igama baahno laakiin man yaqum aqum macahu haddaan iraahdo manti ismu shardin ha noqoto yaqum ficlu shardi ha noqoto e, aqumna jawaabteedii laakiin man hadday isim noqoto icraabay u baahan tahay markaasaa waxaa leeyahy man ismu shardin jaazimun yajzimu ficlayn alawalu ficlu shardi wathaani jawaabu jazaahu fi maxali rafcin mubtada iyo qum ficlu shardi aqum jawaabu shardi waljumlatu min alficli waljumlatu min ficli shardi wa jawaabihi fi maxali rafcin khabr mubtada marka mar kastana mubtada ma noqonayaane hadba ficilka ka dambeeyo siduu yahay waay hadduu ficil mutacadi ka dambeeya mafcuul ousan qaadanin asmaadan man iyo maa iyo keyrkeeda mafcuulu bihi muqadama licraabay hadduu ficilki laazim yahay mubtadaa licraabay haddii darf loo idaafeeyo darfnima la craabay wahaakada laakiin hadda marxaladan munaasib uma aha waxaa muhim a ah inay adiga aad tiraahdid man iyo mahma iyo aynama iyo xayثuma ismu shardin jaazimu yajzimu ficlayn awalu ficlu shardi wathani jawaabu jazaau kan horna ficlu shard aad marka maanta waxaa ku baxday marna xarfu shardi baan soo lahayn marna ismu shardi baan lahayn marka waxaa ku kala muuqato tafsiilkii hadda kuu sheegnay sidii ay u kala baxaan in haddii la yihah xarfu shardi idmaa haddii la yihahdo xarfu shardi inta soo hartayna ismu shardiyaa laleeyahy mahmaa xarfu shardi haddaad tirahda khalad wey marka saa la soco laakiin maxaladii inay icraabku leeyihiin ogow hadday isim noqdaan markaa la tiriyey kadib waa xuuri musanifka wazaada qowmun qowm waxay zaadiyeen maa bay ziyaadiyeen calaa bacdi adawaati اljasmi ay ku ziyaadiyeen ee ma aha macnaheedii maabaa la ziyaadiya calaa jamiicihaa ma aha qaaran aqbalaynin baa jirto wa zaada qowmun qowm way ziyaadiyeen maa bay ku ziyaadiyeen calaa bacdi اladawaat oo faqaaluu waxay yidhaahdeen imaa waxay yidhaahdeen wa aynamaa kamaa talow say u akhriyeen ayaamaa say u akhriyeen marka waxaa lee adawaadkan qaar ina in maal lala xariiri ay shardi u tahay oo haddayna maal la soconin waxba ay camalfali karin iyo wax maa aan lala xariiri karin iyo wax in lala xariiri ay banaan tahay lagana tegi karo ay u kala baxaan marka hadda fiiri xaythumaa iyo idmaa iyo kayfamaa haddaan ku darno calaa madhabi alkuufiyiina nire saddexdaas ina maa lala xariiriya shardi bay u tahay haddii laga gooyo xaythu iyo kayfa iyo id la yiraahdo min adawaati اljasmi ma aha taas waa hal qeyb qeybna in lala xariiriyaa bannaan waxa weeyaan waa kuwa hadda musanifka uu noo sheegay oo in inxaraf maa lala xariiriyo oo imaa la yiraahdo marka maadi zaa'ida waa in xarfu shard inay noqonaysaa imaa tafcal afcaal baad leedahay iyo aynamaa ayna waa la dhihi karaa ayna tajlis ajlis aynamaa tajlis ajlis ayaama aya ayamaa tafcal afcal waa dhihi kartaa ayan e, tadrib adribna waa dhigi kartaa ninkaad garaacdan garaacay labadan saddexdan marka maa in lala xariirin waa banaan tahay in laga tagana waa banaan tahay ayan maa tadcuu falahu alasmaau اlxusna inta soo hartay in maalo la xariiri ma banaano marka min xayثu اqtiraani ma min cadamihi saddexdaasay u qeybsamaan musanifku wuxuu noogu baraarujiyey intii in maalo la xariiriya ay banaan tahay inta kalena faham waay wاlashyaau bididiha tatabayan hal shay hadii lagu sheego kan kale waxa waye cagsigiisa waay marka kuwan waxaa weyaan macnaheedii maa in lala xariiriya banaan inta soo hartay qaarna in la xariiriya waajiba oo saddexdii aan kuu sheegay inta kale lama xariiri karo marka intii laguu sheegay cagsigeeda sidaasaad ugu fahmaysa markaasuu musanifku wuxuu iri amhiladii taquulu in takhruj tusaadif rushda wa aynamaa tadhab tulaaqi sacda taquulu waxaad leedahay in takhruj haddii aad baxdid tusaadif rushdan hanuun baad waafaqaysaa wa aynamaa tadhab meeshii aad u baxdid tulaaqi sacdan wanaag iyo guul baad la kulmaysaa waman yazur ninkii ziyaarto man yazurnii ay ahayd ninkii isoo ziyaarta azurhu waan ziyaarnaa biitifaaqin wahaakadaa sidaasa tasnacu aad ku samaynaysaa bilbawaaqi dhammaantood inta soo hartay marka adawaadkii inaad fahamtid waxaa wey hal haddii lagu miithaaliyo inta kale uu qiyaas qaado fa haadihi midan jawaasimu lafcaali afcaashi intii jasminaysa weeyaan jalowtuhaa waan fayday oo waan kashifay manduumatan laaali ciidoo jowharteeda la tixay ee faxfad xifdi wuqiita sahwa ilowgaha laga ilaaliye maa amlaytu waxaan kuu meeriyey si fiican u xifdi wa qis ugu qiyaas qaado maa algaytu waxaan tuuroon oon ka tegayne cala almadkuuri wixii la sheegay ugu qiyaas qaado marka waxa weeyaan hal mithaal haddii lagu siiyo inta kaloo amhilada ah inaad fahamtidaa la raba sababta waxa weeyaan haddii la yidhaahdo ardaygii waa in mid kastaba mithaalkeeda u gartaa hadhow waxay noqonaysaa inuusan qiyaas qaadan karin ee wixii loo sheegay oo ninkii la yidhi jaaa zaydun icraab markaasuu icraabay markaasaa layidhi dahaba camrun icraab markaasuu ma aqaana buri liannahu inuu qiyaasto midkii loo meeri inbuu yaqaanaa marka naxwada haddii midkii lagu sheegay bas ay tahay wax faa'iida ay keenaysa ma laha marka hal su-aal baa waxay u baahan tahay haddii jawaabu shardiga haddii uu noqonin ficil shuruudi dhammaystiran ficil taam ah oo mutasarif hadduusan noqonin oo jawaabu shardiga jumla ismiya ay dhacdo ama jumla dalabiya ay dhacdo ama ficil jaamid ah haddii uu jawaabkii dhaca in fa lala xariiriyaa waajib ah marka wqrun bfa jawaaba low jucil sharطa lin aw gayriha lam yanjacil iyuu ibn maalik yihi mathala hadda fiiri ayamaa tadcuu falahu اlasmaaء اlxusnaa ayamaa ayan waa ismu sharطi jaazimu maadi zaaida tadcuu ficlu shardi markaad tiraahdid maysuun bxadfi nuun jawaabta fiiri lahu اlasmaaء اlxusnaa jumla ismiya ah oo jaari majruur khabr muqadama iyo alxusnaa isim mutaakhira ayay noqotay oo mubtadii muakharka ah marka jumlo ismiya hadday jawaab dhacda fa baa lala xariirinaya in badan baynasna soo martay icraabta dib ugu laabo alfaau waaqicatu fi jawaabi shardi markaan lahayn kulu jawaabin laa yasluxu an yaqaca fi mowqici shardi fayajibu iqtiraanuhu bilfa liannahu hadda lahu asmaau lxusnaa haddaan tadcuu booskeeda aan dhigi karin lahayn ma dhigmayso liannahu ayaa waxay kamid ahay adawaati shardi ficilay ku gaar jumla ismiya ma geli karto marka shay kasta oo jawaab dhaco oo mowqica ficlu shardiga haddaan inan keena aan doonna ay suurogelaynin fa in lala xariiriyaa waajib ah oo markaa mithaal ahaan kuu sheegay jumla ismiya hadday jawaab dhacdo ama ficil jaamid ah ama jumla talabiya ah fa in lala xariiriyaa waajib ah لأنها laa تصلح hadihi ثaلاثة أن تقع mowqica فعل shardi marka fada waxa weeyaan wixii aan gadmaynin ama aan soconinay socodsiinaysaa sidaa inuu fahamtidna waa la rabaa waxaan umalaynaa intaas fi hadihi اmarxala munaasib jida bay noo tahay inaan ku ekeysano طayb hada ha xarfu تnbiih da ismu ishaara mabniyun calى الsukuni fi maxali nasbi mafcuul bihi lficli maxduufi taqdiiruhu ifham hada annagaa iska soo qadarnay siyaaqa waxaa la rabaa wuxuu ku cunamin karo oo macnihiina uu ku toosaala inaad qadartid haddaad adiga macno kale aad keenta haadaa midkan thaabitun waa mid sugane wa in fi shardi waa dhihi karta oo haadaadi mubtada ka dhigtid aad khabar iska soo qadartid almuhim an taأtiya bishayin yastaqiimu bihi اlmacnaa fi hada waxaad ogaataa musanifka haadaadi wuxuu u keensaday laba xaalo midkood inuu kugu baraarujiyo wuxuu sheegi doono iyo inuu beytka lagu qurxiyo oo wasanka lagu dhamaystira ayaa loo keenay wa in fi shardi wاljazaai tajzimu ficlayni bila mtiraa'in alwaaw listinaaf ama alwaaw lilxaal waa dhihi kartaa in xarف مبtadأ mبniي عlى الskون في maxali rafci wa in lafdigaas in eh تجزimu ficlayni maanta in xarفu shardi ha ahaato asalkeeda laakiin maanta waxaa looga hadlayaa kaanahaa lafda xugumaa loo tiirinaya marka isim ahaana loola dhaqa lagu leeya in lafdigan in ah hayeh تجzimu ficlayni marka saas w fi الsharطi jaaru wmajruuru mتacaliqu bmaxduufin taqdiiru kaainatan iska dhex xaal wاljazaai macduufu cala shardi wاlmacduufu cala majruuri majruur تجزم فعل مضارع مرفوع وعلاaمة رفع ضمة ظاaهرة في آkhرihi والفاaciل ضمير مستتر وجوبا تقدير أnت والجملة من الفعل والفاaciل في محل تجزم فعل مضارع مرفوع علاaمة رفع ضمة ظاaهرة والفاaciل ضمير مستتر جواaزا تقدير هي تعuud ilaa in waa in lafdigaas inay tajzimu way jasminaysaa hiya inti waay wاljumlaة min alficli wاlfaacili tajzimu fi maxali rafcin khabaru mubtada inti khabarkeedii waay wاraabitu baynahumaa faacilu tajzimu hiyada meesha u laabanaysaa isku xerayso ficlayni mafcuul bihi mansuub wcalaamatu nasbihi اlyaa niyaabة can اlfatxati lأnnahu muhanan wnuunu ciwadu can tanwiini fi ismi اlmufradi bilamtiraain jaaru majruur mutacaliq btajzimu wa tilwuhaa alwaaw xarfu cadfin tilwu mubtada marfuucu biاlibtidaa wa calaamatu rafci dama daahira tilwu mudaafha mudaafu ilay mibni cala sukuuni fi maxali jarin ayun khabaru mubtada marfuuc calaamatu rafci damatun daahiratu fi aakhirihi ama ayu haddii aad tiraadid icraabteeda kuwad waman alwaaw xarfu caطfin man macطuuf wamahma waxayثumaa wma waidma macطuufaat calى ayin mabniyaat calى الsukuni fi maxali rafcin ayضا mafcuul lficli maxduufi taqdiiruhu aadaya idu ayضا wa ayna minhuna alwaaw xarfu caطfin ayna mubtada mabniyu calى اfatxi fi maxali rafcin minhuna jaaru wmajruur mutacaliq bkhabri maxduufi taqdiiruhu kaa'inu w ana alwaaw xarfu caطfi ana wmataa macطuufaani calى ayin mabniyaani calى الsukuni fi maxali rafcin wa ayna minhuna jumla muctarida ay noqonaysaa meeshuu ka dhihi lahay wa tilwha ayunaa kamide wa tilwha ayun waay wmaa waa wmahmaa waa waayna waa ana minhuna marka waxaa loo keenay shicirkaa lagu qurxina marka macno gooni ay keentay wa ayna lafdigaas aynana minhuna bay kamid tahay khabar i mubtada laga dhigay faxfad alfaa listinaaf ixfad ficil amar mabniun cala sukuun wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiru anta jamiica mafcuulu bihi mansuub calaamatu nasbi fatxa daahira jamiica mudaaf ala dawaati mudaafun ilayh majruur yaa fatan yaa xarfu nidaafatan munaada mansuub w calaamatu nasbihi fatxatu muqadaraة calى اlalifi manaca min duhuuriha atacaduru hadii fatan aan irahda nakira gayr maqsuuda wawha wاlaqrab liannahu musanifka shaab kasta oo kitaabkiisan akhrisanayuu la hadlaya mid gooni uma jeedo marka nakira maqsuuda in la yihahda fiican oo mansuuba w calaamatu nasbiha fatxa muqadara calى alif nakiradi ay nakira gayra maqsuuda haday noqoto waa mcrab w zaada qowm ficlu wa faacilu ma smu mawsuul bmacna اladii mabniyu calى sukuni fi maxali nasbi mafcuulu bihi faqaaluu fa alfaaw xarfu caطfin qaaluu ficilu maadi mabniyu calى اdmi lاtisaali bwaaw اjamaca wwaaw اjamacati damiir mutasil mabniyu calى sukuni fi maxali rafci wاlأlif litafriqi farqa bayna waaw اlmfradi waaw اljamci ima maquulu qaaluu mabniyu calى sukuni fi maxali nasbi wa aynamaa alwaaw xarfu caطfin aynamaa macduufu calى ima mabniyu calى sukuni fi maxali nasbin kamaa talow alkaafu xarfu jarin maa masdariya talow ficlu maadi mabniyu calى اdami calى alwaawi اlmaxduufati talow talawu ay ahaan lahayd marka waawdii horo waxaa loo bedelay alif talaa iyadoo ahayd markii waawgii la xiriirsatay waawdii jamaca oo reeban iyo talaa alifteedoo reebanaa kulmeen marka waxaa alifti waa la gooy aliftaas waxay ahayd markeedii hore waaway kasoo timida talaa wuu in la yirahdo marka ficilka mabniyun cala adam alati cala alwaawi almaxduufati litisaali biwaawi ljamci waa w waaw اljamci faacil mabniyun calى الsukuni fi maxali rafcin wاlalifu litafriiqi farqa bayna waawi اlmufradi mase kamaa talow aan akriyo hata qaaluu ma ah wاlalifu marka talow ficil waa faacil wa talaa ficil maadi bay ahayd waaw baa la xariir sida talawuu ay ahaan lahayd waawdii hore alifaa loo bedelay waa reebantay sidaasaa loo goy marka wاljumlaةu min alficli wاlfaacili talow fi taأwiili masdarin ama wma wmaa dakhalat calayhi fi taأwiili masdarin majruuru bاlkaafi wالtaqdiir ka tilaawatihim marka ka tilaawatihim jaar w majruur khabru lmubtada'i maxduufi taqdiiru wadalika ka tilaawatihim ayaamaa mafcuulu bihi mabniyun cala asukuuni fi maxali nasbin kamaa talowsay u akhriyeen ayaama ay u akhriyeen taquulu waxaad leedahay in takhruj tusaadif rushda wa aynamaa tadhab tulaaqi sacda taquulu ficlu wa faacilun in xarfu shardin u akaa hadda in ismu shardin ma dhihin taqsiimkii aan kuu sheegay ha iska iloobin in xarfu shardin jaazimun yajzimu ficlayn اlawl ficlu shardi wاthaani jawaabu jazaahu تkhرج ficlu shardi majزum bn wcalaamaة jasmihi الsukuun wاlfaacilu damiir mustatir wujuba tqdiru anta tusaadif jawaab shardi majزum bn wcalaamaة jasmihi الsukuun wاlfaacilu damiir mustatir wujuba tqdiru anta rushda mafcuul bhi mansuub wcalaamaة nasbihi fatxaة ظaahiraة fi aakhirihi w aynamaa aynamaa alwaaw xarfu caطfin aynamaa ismu ismu shardi jaazimu yajzimu ficlayn alawalu ficlu shardi wathaani jawaabu jazaauhu tadhab ficlu shardi majzuumun biaynama w calaamatu jasmihi sukuun walfaacilu damiiru mustatirun wujuuban taqdiru anta tulaaqi jawaabu shardi majzuum wa calaamatu jasmihi xadfu xarfi lcila walfaacilu damiiru mustatirun wujuuban taqdiru anta sacdan mafcuulu bihi mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aakhirihi wman alwaaw xarfu caطfi man ismu shardi jaazimu yجzimu ficlayni alأwl ficlu shardi wاthani jawaabuhu jazaؤhu yazur ficlu shardi majzuum bman wcalaamaةu jasmihi الsukuun wاlfaacilu damiir mustatiru jawaazi tqdirhu yacuudu ilى man azur jawaabu shardi majzuum bman wcalaamaةu jasmihi الsukuun wاlfaacilu damiir mustatir wujuba tqdiru ana wlhaau damiir mutasil mabniyu calى dmi fi maxali nasbi bاtifaaqi jaaruhu majruur mutacaliq bazurhu whaakada jaaru majruuru mutacaliq btasnacu in badana haakada soo craabna ha xarfu tanbiih kaafki xarfu jar da ismu ishaara mabniyu cala sukuni fi maxali jarin aljaaru majruur mutacaliq btasnacu tasnacu ficlu mudaaricu marfuuc bdama daahira wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba tqdiru bilbawaqi jaaru majruur mutacaliq btasnacu yani majruur bkasra mqadara cal lyaai manac min duhuuriha hiqal waa ism manquus a waay fahadihi alfaa listinaafa xarfu tanbiidihi ismu ishaara mabniyu cala kasri fi maxali rafci mubtada jawaasimu khabar mubtada marfuuc calaamatu rafci dama daahira jawaasimu mudaaf alafcaali mudaafun ilayh majruur calaamatu jari kasra daahira wاljumlaة min almubtada wاlkhabri fahadihi jawaazimu laa maxala laha min iraab lannaha jumla mustanafa laakiin kuwan kale waman yazurhu iyo wa aynamaa tadhab waxay ku cadfayn in takhruj tusaadif rushda jumlatu in takhruj tusaadif rushda fi maxali nasbin maquulu taquulu wahaakada faxfad uqiita sahwa maa amlaytu waqis cala lmadkuuri maa algaytu faxfad alfaa listinaaf ixfad ficilu amrin mabniyu cala sukuun walfaacilu damiiru mustatim wujuuba taqdiru anta wuqiita alwaaw alwaaw lilistinaaf wuqii ficil maadi mabniyu cala sukuun litisaali bidamiir rafci mutaxariki wataau damiir mutasil mabniyu cala lfati fi maxali rafcin asahwa mafcuulu bihi mansuub wa calaamatu nasbi fatxa daahira waljumlatu min wqiita sahwa laa maxala laha min alicraab wqii ficil maadi mabniyu lilmajhuuli wahuwa mabniyun cala sukuun wqiita ha lagaa ilaaliyo wa taau damiir mutasil mabniyun cala lfatxi fi maxali rafci naaib lfaacili asahwa mafcuulu bihi thaani ayay noqonaysaa wqiita waa ficil majhuul ma ismu mawsuul bimacna aladii mabniyu cala sukuuni fi maxali nasbin mafcuulu ixfad faxfad xifdi ma xifdi amlaytu ficlu wa faacilu amlay ficlu maadi mabniyu calى sukun litisaali bdmir rafci mutaxariki wataau faacil mabniyu calى dmi fi maxali rafci wاljumlaة min alficli wاlfaacili amlaytu laa maxala laha min اlcraab lanha silaة اlmawsuul wاlcaa'idu ilى اlmawsuul aldamiir اlmaxduufu min amlaytu wالtaqdiir maa amlaytuhu wasaas weya waqis alwaaw xarfu caطfin qis ficlu amri mabniun calى الsukuun wاlfaacilu damiir mustatir wujuba taqdiru anta calى اlmadkuuri jaaru majruur mutacaliq bqis maa ismu mawsuul bmacna اladii mبنiي على السkون في محل نصب مفعuل qs alغaytu فicل وفاacل أmlaytu ay لcراab tahay والجuملة وجuملة alغaytu laa محل لha min الcراab لأنha siلة الموصuل والcاaئd محذوف والتqدير ma alغaytuhu saas weya طيب bاب البناء qاla الناظم رحimه الله تعالى ثuma taclam ثuma taclam ana fi bacdi اlkalim ma huwa mabniy calى wadci rusim fasakanuu min id banowha waajal wmud walaakin wanacam wakam wahal wduma fi lgaayati min qabl wa min bacdu waama bacdu fafham wastabin waxaydu huma mundu huma naxnu waqatu faxfadhaa cadaaka laxnu walfatxu fii aynaa wa ayaana wa fii kayfa washataana waruba facrifi waqad banow maa rakabuu min alcadad bifatxi kuli minhumaa xiina yucad wa amsi mabniyu cala alkasri fain sugira saara mucraban cinda alfatin wa jayri ay xaqan wa haaulaai ka amsi fi lkasri wa fi lbinaa'i wa qiila fi lxarbi nazaali mithlamaa qaaluu xadaami wa qataami fi dumaa inta waxaan ka galaynaa mabniyaadki marka fiiri musanifka siduu wax uu kala fogeeyey asmaadii mucrabada markuu dhameeyey afcaashii mucrabada haddana uu ku xijiyey markaasuu mabniyaadkii noo galay marka liannahu waxa weeyaan mabnigaas waxa weeyaan eh, ama ha ahaado ficil ama xaraf ama isim ha ahaado laakiin waxaad qaacida madaxa ku haysataa أن alasla في اlasmaaءi alcraab walidaalika waxaa la yidhaahdaa waxaa asmaada mucrabka waaxid ithnain thalaatha arbaca khamsa inta kale waxa weeyaan waa mucrab ficilka alaslu fiihi albinaa walidalika ficilka amar iyo ficilka maadi waa mabni ficilka mudaaric oo asigaba shuruud loo sii xiraya keli ah yaa mucrabka ah xuruufta kulligeedna waa mabniyaadka marka qaacidadaas maskaxda ku hayso haddii aad xaraf mabni tiraahdi maxaad u banaysa laguma dhihi kara liana alasla fi lxuruf albinaa waa wax mucrab oo xaraf la yihahna maba jiraanba haddaad ficil aad tiraha mabniyun calaa kada laguma weydiinay liana alasla fi lafcaali albinaa isim haddaad binaysid laakiin waa lagu weydiina waxaa lagu leeyahy alaslu fi lasmaa alicraab waaye isimkan maxaad u binaysid laabuda wa an taatiya tuhbitu calى ana hada اlism calى wajhi taxdiid mabni licilati kada ina tiraadida lagaa rabo marka musanifka hadda dariiqada ou binada u tanaawulay dariiqa mubasata oo sahla a waay macnaha wuxuu iri shaygan waa mabni kan damuu ku binaysan yahay kan fatxa lagu binay kan kasraa lagu binay kelimadiibaaba diideysa wax kale ilan haaulaai inay hoos dhigan tahay carabkaadaaba keenayo laakiin shayga muhimka ah oo in la ogaada ay tahay waxa weeyaan shaygan maxaa loo binay cilada in la ogaado taas musanifka hadda kama uusan hadlin muraacaata lixaali طaalib اlmubtadi aladi yatadarabu cala اlcraabi xaaliyan sidaasaa loo dhaafay wa ilaa hadduu ficil yahay sidaan kuu sheegay weeyaan mudaaric bas ubaa mucrab alkhaali can nuuni towkiid can nuuni niswa asmaada ishkaalka ma jirto asmaada maxaa xuruufta ishkaalka ma jiro kulligeed waa mabni asmaada iyo mabniyaadkeeda yaa dhib badan oo ka jira walidaalika isim kasta oo la binee waa in cilada loo binee la hela marka ay naxwiyiinta fiiriyeen cilatu binaaءi اlismi laba kama marno ima ana اlisma qad ashbaha alxarfa fi wadcihi oo waa maxay isimkiyaaba hal xaraf noqday ama laba xarafou noqday waxa oo saddex xaraf ka yar xarafa lagu yaqaana marka kulu ismin jaa calىa xarfin waaxid aw calىa xarfayni mabniya leeyahy darabtu tadeeda hadda faacil waa waa isim waxaa mabni loo leeyahy hal xaraf ay noqotay hal xaraf waxaa lagu yaqaanaa xuruuf marka buniyat addamaa'ir aw mucdamu damaa'ir lishbihi alxarfa fi lwadci suuraday xaraf ka shabahda waa waa qeyb maa yushbihu alxarfa bilwadci wa maa yushbihu alxarfa fi lmacnaa waa badan yahay oo waxaa weeyaan asmaa listifhaam oo dhan waa la binay asmaa almawsuulaat waa la binay asmaa ashardi waa la bineey asmaa alistifhaam waa la bineey wahaakada waxaa loo bineeyene macaanidaas ay asmaada faa'iideynayso xuruuf yaa loogu talagalay inay faa'iideyso haddii xaraf macnahaas faa'iideeye ou jirane mathalan istifhaam oo kale hamsaa loogu talagalay inay faa'iideyso hamsana xaraf waay taquumu bay ahayd ataquumu ma istaagaya hamzadaasa istifhaamka iskale kulu ismin afaada istifhaaman fahuwa yushbihu dalika alxarf fayubna ka binaa'ihi wa asmaau lishaara haakada asmaء اlmawsuulaat ashbahat اlxuruuf min xayثu اlاftiqaar liأna اlmawsuul daa'ima yaxtaaju ilى silatihi kama ana alxarfa laa yadulu calى macna ila ida dakhala calى gayrihi wahaakada khulaasaة اlqowl waxaan rabaa inaan kugu soo gaabiyo isimka haddii la bineeyo xarafuu shabahay guud ahaan ama wadcigoo suurada ha ka shabaho ama macna ha ka shabaho iyadoo saas ay tahay ba haddana asmaada mabniyaadka alla sii tiriyey oo la yiri damaa'irti waa mabniyaad asmaa lishaara o dhan waa mabniyaad asmaa lmawsuulaad oo dhan waa mabniyaad الاstifhaamaat asmaada waa mabniyaad asmaa shardi waa mabniyaad mar hadda fiiri man yaqum aqum macahu man ismu shardin jaazimu yajzimu ficlayni mabniyun cala sukuni fi maxal rafcina laleeyahay mabni waa marka ardayga waxa keli a oo wax ku anfacayo laba shay waaye in isimka maxaa loo binay inuu ogaado iyo inuu hadana tiradii oo asmaada mabniyaadka ah kor uu ka xifdiyo intaa keli a asmaada oo mabniyaadka in la xifdiya wax dhib badan ma ah hal shay keli abaa yan dhibku leedahay duruufta oo qablu iyo bacdu iyo qadu iyo markay tahay oo axwaal mutacadida ku imaanaysa marna mabni bay ku imaanay mar mucrabay ku imaanay mar ayada naftigeeda mukhtalafun fiiha ah darafkan mabni miya mase mucrab waaye xataa naxwiyinta isku khilaafsan marka duruufta ugu ishkaaliya badan waxay u baahan tahay qofkii in xaraf xaraf kelima kelima inuu kor istaago sidii uu u ogaado xugumkeeda duruuftaasaa ugu dhib badan markaan fiiriye marka taas asaasan u hayso wa qabla maa nabda waxaad ogaataa bina waxaa la yidhaahdaa luzuumu aakhir اlkalimati xaalatan waaxida fi jamiic alaxwaal kelimadii oo aakhirkeeda hal xaala oo laazimto calaa cagsi اlicraab icraabta maxaan idhi tagayuru awaakhiri alkelim liikhtilaafi alcawaamil daakhilati caleyha lafdan aw taqdiiran waxaa tiri jaaa zaydun raaytu zaydan marartu bizaydin waa isbadbadasha aakhirkii laakiin ma isbedelaysa mabniga waxaad leedahay jaaa haaulaai raaytu haaulaai marartu bihaulaai fiiri haaulaai mar waa marfuuc oo mabni oo fii maxali rafcin weyaan marna waa mansuub marna waa majruur wmaca daalika saddexdii xaalo aakhirkeed wax iskama bedelin mabni markaasaa la yihahda luzuumu aakhiri اlkalimati xaalata waaxida maca اkhtilaafi alcawaamil اdaakhilati calayha iyadoo cawaamishi soo gashay ay isbedeshay oo caamil oo macnaha wax godanayo iyo caamil wax kordhiganayo iyo caamil hoos dhiganayo soo galeen yay hal xaala laasimaysaa marka mabni weeyaan maxalkaa laga fiirinaya waxa ay galayso markaasuu thuma tacalam waxaad ogaataa ana fi bacdi alkalimi kalimiyaasha qaarkeed maa inuu ka mid yahay huwa asiga mabniyun la binay calaa wadcin lagu binay wadcigoo rusima ay marsumin wadci oo macnaha waa iska dhamaystir wadci oo macnaha si oo qoraalkiisa loo qoro inuu ku binaysa yani calaa xaalatin mucayana in loo qoro huma tacalam ogow ana fii bacdi اlkalimi kalimyaasha qaarkeeda ma inuu kamid yahay huwa mabniyun ah mid la binay calaa wadcin lagu binay suura rusima la qoray ee la suureeyey macnaha waxa waye calaa xaalatin waaxida laa yatagayaru canhaa sidii haaulaa an kugu miithaaliyey markaasuu ihi fasakanuu way reebeen min yay reebeen id banowhaa markay bineeyeen wa ajal bay reebeen wa muud bay reebeen walaakin bay reebeen wa nacam bay reebeen wa kam bay reebeen wa hal bay reebeen intaas waxa waaye musanifka inuu na u rabaa mabniyaadka waxaa waay ayaga asoo mabni ah iyou ka mid yahay min min almabniyaat maa yubna cala asukuun marka waxaa leeyahy waana asal oo kulu mabniyin alaslu fiihi an yubna cala asukuun isim ha ahaado xaraf ha ahaado ficil ha ahaado alaslu fi kuli mabniyin an yubna cala asukuun walidaalika walaslu fi lmabniyi an yusakana yuu ibnu maalig yiri ayib taasaa asalki ah marka haddaad tiraa shaygaa mabni waayo mabni waa cala sukuun haddaad tiraa laguma weydiinayo laakiin mabni cala kasri haddaad tiraahdo limaada laa yubna cala sukuun waa lagu weydiinaya in cilo u heshdaal rabaa inaad tiraahdo takhalusan min iltiqaai saakinayn oo kale inaad tiraahdid iyo inaad cilo kale keentidaa lagaa rabaa marka waxaad leedahay fasakanuu marka intu wuxuu noogu tirinaya almabniyaat alatii buniyat cala sukuun fasakanuu minna waa dhihi kartaa manna waa dhihi kartaa haddaad min tiraahda xarafay noqotay oo mabni cala sukuna haddii man aad tiraahdane ama waa ismu mawsuul ama waa ismu shardi wa kilaahumaa mabniyun cala sukuun labadaba saxay ku tahay fasakanuu man bay reebeen id banowhaa markay bineeyeen wa ajal bay reebeenoo sukuunay ku reebeen ajal bimacnaa nacam wa mud bay reebeen oo sukuun walaakin bay reebeen oo sukuun ay ku reebeen wa nacam wa kam wahal intaasoo dhan mabniyaat cala sukuun wa yacni qaar waa xuruuf hadda haddaad fiirisid kulligeed intuu meesha ku sheegay kam markii laga reebo xuruuf waay mud markay ay macnaha ay hadeertaan ayada marna daraf ay noqotaa marna xaraf jar mud hadda xaraf jaaru ka wataa laakiin xarfu istidraag waay nacam xaraf waay wa kam keligeeda ismu hal xaraf waay mintaas haddaan hoos dhignana xaraf waay haddaan man iraadana isim waay marka aladi yubnaa cala asukuun qad yakuunu maxaan ku iraahdaa isman kam oo kale waqad yakuunu xarfan ka hal oo kale waxaa ka maqan musanifka inuu ku daro idrib oo kale ilan ficilka amar mabniin cala sukuuni waay marka mima yubna cala sukuun waxaa kamid afcaalka idrib waxaa kamid asmaaka kam waxaa kamid ka xuruufka hal in la yiraahdo markaa saddexdaas waa soo wadagelayaan markaasuu ri waduma fi lgaayati min qabl wa min bacdu wa amaa bacdu fafham wastabin waduma waa la goday oo macnaha buniya cala dami buu ka wadaa fi lgaayati shayga macnaha yoolka faa'iideynayo min qablu baa dama lagu goday wa min bacdu baa dama lagu goday wa amaa bacdu baa dama lagu goday fafham faham wastabin cadayso wa baa dama lagu goday huma mundu baa dama lagu goday huma naxnu baa dama lagu goday waqadu macnaha dama lagu binayaan rabaa waxaan u sheegay xaythu iyo mundu iyo naxnu iyo qadu mabniyaatun cala dami waay icraabta markaas fii maxali nasmi daraf inay noqoto yaa asal u ah hadda maxaa lagu leeyahy xaythu mabniyun cala dami maxaa dama loogu bineey sukuun loogu bineey way haddii lagu yiraahdo waxaad leedahay takhalusa min iltiqaa isaakin liannahu ya-di way reeban tahay thadi lama reebi karo xayth lama dhahay thuma mundu thuma naxnu waqatu kuli hadda naxnu waa eh, damiir wa waa mabni cala dami mundu waa xaraf xaythu waa daraf qatu waa daraf marka waxa weeyaan intaba waa isku imaanaya marka hadda ma aha min qablu iyo min bacdu iyo amaa bacdu in markasta mabni yihiin ma aha ee markii dama saaran yihiin keli unbay mabni yihiin haddaan idhaahdo min qablihi ama ji'tu qablahu haddaan ihahdo damiirkaas lala xariiriyo qabladii waxay noqonaysaa darf mansuub cala darfiya laleeyahay laakiin duruuftan markay mabni tahay qablu iyo bacdu iyo markay tahay waa markii mudaafu ilayhigi laga gooyo lafdan wa nuwiya macnaahu markaas keliay mabni ka tahay afar xaalay leedahay qabludaas haddii la idaafee lafdan wa macnan mucrab waaye waatan qablahu iyo qabla daalika haddaad tirahdo waa mucrab haddii mudaafu ilayhiga laga gooyo lafdan wa macnan laga gooyo qablan waa bacdan la yiraahdane ayadana waa mucrab haddii mudaafu ilayhiga la gooyo lafdigiisa la niyeysto ayadana mucrab waa min qabli dalika ayadoo ah dalika gooy min qabli ku baaqiyeel ayadana mucrab wa markii mudaafu ilayhiga la gooyo oo markaa kadib lafdigiisana aan la niyeysana macnihiisa la niyeysto unbay mabni tahay markaasuu musanifka hadda ka soo qaatay inta kale haday mucrab tahay baabkana baabulbinaa waay midka mebniga unbaa laga sheekeeyey wa huwa maa idaa xudifa mudaafu ilayhi wa nuwiya macnaahu ayib faxfadhaa marka waduma fi lgaayati waxaa la goday min qablu baa la goday wa min bacdu baa la goday oo dama lagu bineeyey wa amaa bacdu hadaa tira wa amaa bacda daalika mucrab uu noqonaya amaa bacdu haddii la yihahdo mudaafkiyaa laga gooy ee fafham wastabin wa xaythu wa duma xaythu ayada horay raacsan tahay xaythudu baa dama lagu bineeyey huma mundu baa dama lagu bineeyey huma naxnu baa lagu bineeyey waqatu qatu waxaad leedahay maa sharibtu maaahu qatu weligay ninkan biyihiisa ma aanan cabin hori uma aanan cabin faxfadhaa xifdi cadaaka laxnu laxniga haku gudbee oo macnaha khaladka ha kaa wareegtee duca waay ee sida aan kugu sheega wax u xafdi marka maa huwa mabniyun cala sukuuni waa ka soo baxnay wa maa huwa mabniyun cala damina waan ka baxnay wاlfatxu fi ayna wa ayaana wa fi kayfa wa shataana wa ruba facrifii wاlfatxu fi ayna wاlfatxu wاdamu cala اlfatxi fatxa wax lagu bineeyane fii ayna buu ahaaday iyo wa ayaana buu ahaaday wa fii keyfa buu ahaaday wa shataana wuu ahaaday wa ruba wuu ahaaday facrif garo haddana intana wuxuu ka hadlay amhila minha maa yudamu cala alfatxi eyna iyo ayaana iyo keyfa iyo shataana iyo ruba intoodoo dhan hadda waxa weeyaan wada asmaa ilaa rubo xaraf ka amaahin ah ayb fiida keyfay raacsan tahay maan fii xaraf aan hadda loogama hadlay ayb wqad banow maa rakabuu min alcadad bifatxi kuli minhumaa xiina yucad waqad banow way bineeyeen maa rakabuu waxay isa saareen oo min alcadadi tirada ah bifatxi kulin mid kasta in la kordhigay ku bineeyeen oo minhumaa labadooda kamide xiina yucadu markii la tirinayo cadadka oo axada cashara iyo halaathata cashar arbacata cashar khamsata cashar ilaa tiscata cashar laga gaara mabni waay shalay waataan soo sheegnay oo cindii khamsata cashara aan soo niri marka khamsata cashara waa mabni hadday mubtada dhacdo iyo hadday wax kala dhacdaba mabniyun calaa fatxi ljusayni fi maxali kada baa laleeyahay liannahu tarkiibkaas waxay tusinay xaaje inay jirto ana khamsa hadihi alaan muxtaaja ilaa maa bacda cashara wa cashara muxtaaja ilaa maa qablaha hada cala alqowl araajix wa qolaa waxay leeyihiin khamsadu waa la ecraaba casharadana bimathaabati nuunay lamid tahay ama waa mudaafu ilayhi adii khilaafaad kalea ku jir laakiin arjaxu laqwaal cadadkan israacsan waa waa mabni laakiin cishruun iyo thalaathuun kuma jirto waataan hore usoo ecraabno inay yihiin mulxaqaat biljamci mudakari saalim haddaa tiraha cindii halaathun wa cishruuna haddaa tiraah halaathunti waa la craaba oo mubtada bay noqonaysaa oo muakhar a wa cishruuna waa ku cadfan tahay walmacduuf cala marfuuc marfuuc calaamati rafci lwaaw ayaa laleeyahay waqad banow maa rakabuu min alcadad bifatxi kuli minhumaa xiina yucad markii la tirinayo mabniyun calaa fatxi ljuzayni sidaasaa laleeyahay ayib intaas aan ku joojina inta kale hal cashir waa ku filan tahay aan icraabta u laabano baabulbinaa gaar ahaan asmaada waa dhib badan tahay walidaalika waxyaalo badan baa qofkii ku dhici karo huma tacalam ana fi bacdi اlkalim ma huwa mabniyun calى wadcin rusim huma waxa waaye xarfu istinaaf lannahu baabkii awalkeeda ay dhacday xarfu cadfi haddi wax lagu cadfa ma joogaan tacalm ficil amr mabniun cala sukuun walfaacilu damiiru mustatin wujuuban taqdiiru anta tacalamna ogow waa la dhihi karaa tacalam tacaraf iyo tacalam ogow ana xarfu towkiidin wa nasbin tansibu lisma watarfacu lkhabr fi bacdi jaar wa majruur bacdi mudaaf alkelimi mudaafun ilayh majruur bikasra daahira aljaaru walmajruuru mutacaliq bkhabri mutaqadimi maxduufi taqdiiruhu kaa'inu ma smu mawsuul bmacna aladi mabniyu cala sukuni fi maxali nasbin ismu ana mutaakhir waljumlaةu min ana wmaa dakhalat calayhi fi maxali nasbin mafcuulu tacalam wاtaqdiir huma tacalam waxaad barataa kowna bacdi alkalimaat ma huwa mabniyun hadduu shayga jaamid ou yahay anna iyo ay gashay waxa weeyaan kown baa lasoo qadara hadduu mushtaq yahayna asaa masderka laga keenay huwa damiir munfasil mabniyun cala lfathi fi maxali rafcin mubtada mabniyu khabr mubtada marfuucu calaamatu rafci dama daahira calaa wadcin jaar wa majruur mutacaliqu bimabniyin rusima ficlu maadin mabniyu lilmajhuul wa huwa mabniyu cala اlfatxi wa naaib اlfaacil damiir mustatin wujuba taqdiiruhu yacuudu ilى اlwadci wاljumlaة min alficli wa naaib اlfaacil rusima fi maxali jarin sifaة lilwadci wاljaaru wاlmajruur calىa wadcin mutacaliq bmabniyin wاljumlaة min almubtada'i wاlkhabri huwa mabniyu laa maxala laha min اlcraab lannaha silaة اlmawsuul فسkنوا الفاء للاستناaf سkنوا فعل ماض مبني على ضم الاتصال بواو الجماعة wwaaw ljamaca damiir mutasil mabniin cala sukuuni fi maxali rafcin walalifu litafriiqi farqan bayna waawi lmufradi wa waawi ljamci fasakanuu min ama man mafcuulu bihi mabniin cala sukuuni fi maxali nasbin lafdi ahaana looga hadla ayan kaana xaraf ha aada ama isim ha aada id darfu zamaan mabniin cala sukuuni fi maxali nasbin mutacaliqu bisakanuu banow ficlu maadin mabniyun cala dami alati calى اlwaawi اlmaxduufati litisaalihi bdamiiri rafci bilitisaali biwaaw اljamaaca banow banawu ay ahayd asalkeedi wاlwaawu damiir mutasil mabniyu calى الsukuni fi maxali rafci faacil ha mafcuul bihi mabniyu calى الsukuni fi maxali nasbi wاljumlaةu banow ha fi maxali jarin mudaafu ilayha idtiyaa loo idaafay wa ajal waman wa Eh, wajal wamud walaakin wanacam wakam wahal macطuufaat calaa min mabniyaat cala sukuni fi maxali nasbin kulligeed fasakanuu man ay reebeen wamud ay reebeen waajal ay reebeen walaakin waa saasaad leedahay waduma fi lgaayati min qablu wamin bacdu waamaa bacdu fafham wastabin waduma god fi lgaayati macnaa shayga gaayada faaideynayo min qablu god wa min bacdu god wa amaa bacdu god ama waduma waa la goday labadaas waa isku mid ficilka markuu majhuulka yahay iyo hadda waa isku darmaya duma ficlu amrin mabniyun cala sukuun wa inamaa futixa takhalusa min iltiqaa'i saakinayn wa naaibu lfaacili hadii duma aan ficil amr nihaahdo wlfaacilu damiiru mustaq wujuban taqdiiru anta waduma god ama waduma waa la goday duma ficlun maadin mabniy majhuul wahuwa mabniy cala fatxi ayib fi lgaayati jaaru majruur mutacaliqu biduma gaayadaas meesha waxay ku faa'ideynaya ma aqaane min qablu naa'ib lfaacil baad leedahay waduma waa la goday min qablu baa la goday oo yani duma waa la godaydaas bmacnaa anahu buniya calى dami damaa lagu bineeyey min qablu naaib اlfaacili mabniyu calى اdami fi maxali rafcin ina tirahdaa duma ficil maadi aad ka dhigta hadaa duma god lagu yihah min qablu god la yihahna min qablu mafcuul bihi mabniyu calى sukuni fi maxali nasbin intaasaad leedahay طيب و min bعd و amا bعd macطuufaani calى min qabl mabniyaani calى الdm fi maxali nasbi hadii min qabldi mafcuul nihahdo hadii kale fi maxali rafci naaib faacilay noqonaya fafham alfaau listinaaf ifham ficil amr mibni cala sukuun wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiiru anta wastabin waa ficil iyo faacil asni fahmow lcraab yahay la ficil amr wa wa huwa macduufa calى fafhm wa xayثu ثuma mundu ثuma naxnu waqatu macطuufaat calى min qablu mabniyaat calى الdmi fi maxali rafci calى اctibaari ana duma ficlu maadi mabniy اlmajhuul ama fi maxali nasbi mafcuulaat hadii calى اctibaari ana duma ficl amr intaasoo dhan saasaad leedahay faxfadhaa wacdaaka laxnu faxfad ficil amr mabniyu calى الsukuun wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiiru antahaa mafcuul bihi mabniyu calى الsukuuni fi maxali nasbi cadaa ficlu maadi mabniyu calى fatxati muqadarati calى اlأlf litacaduri alkaafu damiir mutasil mafcuul bihi muqadam mabniyu calى fathi fi maxali nasbi allaxnu faacilu muaharu marfuuc calaamatu rafci damatu daahiratu fi aakhiri wاlfatxu fi ayna wa ayaana wa fi kayfa wa shataana wa ruba facrifi wاlfatxu fatxigana fi ayna buu ahaaday bimacnaa mima yubnى calى اlfatxi ayna iyo ayaana w marka alwaaw اlistinaaf alfatxu mubtada marfuucu bilibtidaa calaamatu rafci damatu daahiratu fi aakhirihi fi ayna في أين في xرف jر أين مجrور بفي مبني على الفتح في محل jر الجار والمجrور متعلق بخبر محذوف تقدير كائن والفتح أي البناء على الفتح كائن في أين وأياana وفي كيف وشتاana ورب معطوفاaت على أين مبنيات على الفتح في محل jر فاعرف فالفاء الاستناaf اعرف فعل أمر مبني على السكون وإنما كسر تخلصا من لا وإنما كسر لأجل قافية والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت وقد بنوا ما ركبوا من العدد بفتح كل منهما حين يعد waqad banow way bineeyeen maa rakabuu waxay isa saareen oo min alcadadi ah bifatxi kullin mid kasta in la kordhigay ku bineeyeen oo minhumaa kamida khamsata cashara aada leedahay khamsata tadi way kordhigan tahay midka hore waa kordhigan yahay kan kalena waa kordhigan yahay cashara bifatxi ljusayni waay marka khamsata cashara mabniyun calaa ishtaraytu khamsata cashara maxaan ku iraha khamsa cashara naaqatan haddaad tirahdid khamsa cashrata mafcuulu bihi mabniyun calaa fatxijusayni fi maxali nasbin sidaasaad leedahay ayib alwaaw listinaaf qad xarfu taxqiiq banow ficlu maadi mabniyun cala adami alatii cala alwaawi almaxduufati liitiqaa'i saakinayni walwaaw lmawjuuda damiir mutasil mabniyun cala sukuuni fi maxali nasb fi maxali rafci faacil wاlalifu litafriiq farqa bayna waawi اlmufradi wa waawi اljamci ma ismu mawsul bmacna اladii mabniyu calى الsukuni fi maxali nasbi mafcuul bihi wqad banow maa rakabuu rakabuu ficlu maadi mabniyu calى dami اlitisaali bwaaw اljamaaca wa waaw اljamaacati damiir mutasil mabniyu calى الsukuni fi maxali rafci faacil wاlalifu litafriiqi farqa bayna waawi اlmufradi wa waaw اljamci wاljumlaة min rakabuu min alficli wاlfaacili laa maxala laha min اlcraab لأnnaha silaة الmawsuul wاlcaaئdu maxduuf taqdiiru wqad banow maa rakabuuhu min alcadadi jaaru wmajruur mutacaliq bibanow ya wqad banow way bineeyeen maa rakabuu waxay isa saareen oo min alcadadi ah aljaaru wاlmajruur min alcadadi fi maxali rafcin bayaanu lilmafcuul اmaxduuf rakabuuhu min alcadadi ah bayaankaas bifatxi kulin ay ku bineeyeen bifatxi jaar wamajruur mutacaliqu bibanow fatxi mudaaf kulin mudaafun ileyh majruur bikasra daahira minhumaa bifatxi kulin minhumaa jaarun wamajruuru mutacaliqu bimaxduufin taqdiiruhu kaa'inin sifatu lilkuli xiina darfu zamaan mansuubu calaamatu nasbi fatxa daahira wالdرف متacaliq bالفتح yucadu ficlu mudaaricu mabniyu lilmajhuuli marfuuc calaamatu rafci dama daahira w naaib faacil damiir mustatir wujuba jawaaza jawaaza taqdiru huwa yacuudu ilى murakab w jumlatu yucadu fi maxali jarin mudaafu ilayha xiinadii baa loo idaafeey wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin